بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عينا له الواو أو لمن يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا lima yadulu calaa fakrin walaysa lahu daciiluzu min kisaari lcayni naxwu qalaa wafadxumaa xarfu xalqin hayru awalihi can ilkisaa'iyi fi da nawci qaad xasala قد حصلا في غير هذا لدى الحلقي فاضحا أشيع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يشر بكاسرة أو ضمنك يابغي بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا waxaynu ku soo jirnay culimo noocun yudamu oo nooca yafculu ku yimaada nawcun yudamu oo nooca yafculu ku yimaada baynu ku soo jirnay yafculu waxaynu soo dhigannay saddex qaybood mudaacafka mucadaha ah waynu soo dhigannay waxaa kalaynu soo dhigannay facalo oo muctalulcayni bilwaawiya sida qaama yaquumu ama qaala yaquulu ama kaana yakuunu ama laaba yaluubu waxaana kaloo soo dhiganay facalo oo muctalulaami bilwaawiya sida dacaa yadcuu khalaa yakhluu jalaa yajluu xadaa yaxduu danaa yadnuu waan soo dhiganay waa saddexdaa qaybood waxaa inoo dhiman laba qaybood nooca loo yaqaano khalabatulmufaakhirka iyo nooca loo yaqaano shuhratu damaha labadaa qaybood uunbaa inoo dhiman sheikhu wuxuu yihi taa isagoo ka hadlaya kan alxukmu ee xukunka ah qad budila waxaa la siiyey xukunkan limaa ficil baa la siiyey ficilka oo yadullu tusinaya calaa fakrin calaa halabati mufaakhirin mid faantamaya ghalabadii iyo awoodbadnidiisii ku tusinaya walaysa kiiyuuna lahu isaga u sugnayn daacii luzuumin kisaari lcayn caynka hoos dhabankiisa luzuumkiisa wax inoogu baaqaana isaguna meesha ugu jirin naxwu qalaa qalaa iyo waxa lamidka ah oo kaleba weeyi sheekhu wuxuu yidhi wahaada alxukmu culimmadu waxay isweydiiyeen kelmadda haadaa waa ismu ishaare eh ismu ishaarahaasiyuu ku noqonayaa wahaadaa kan haadaa ismu ishaarahani yuu ku dhacaya waa su-aasha la isweydiinayo ismu ishaarahaasi wuxuu ku dhacayaa haadaihi masder aan kitaabka ku qornayn oo laakiin ismiga mafcuule madmuuma laga fahmayo ereyga madmuum maxaa loo yaqaanaa ereyga madmuum waxaa inoo iman doona maynaan gaadhina ismi mafcuul baa la yidhaha madmuum waa la damiye imika makuul waa maay macnuu sag akalo mafcuul loogu dhawaaqi maaha makuul muxuu noqonayaa makuul waa la cune ka la cunayo mashruub muxuu noqonayaa mashruub waa la cabe madmuum waa maxay macnihiisu waa la damiye haddaba ismiga mafcuul ee madmuum ah madmuumulcayn ah masderka laga fahmayo ee damulcayn ah damahaas ayuu haadaadu ku dhacayaa wahaadaa kan waa kee waa caynka damintiisa waa yafculu in loogu dhawaaqo ilan yafculu buu caynku damisnaaye wahaadaa kan damatulcaynka ah wahaadaa kan alxukmu ee xukunka ah oo ah in caynka la damiyo qad budila waxaa la siiyey xukunkan caynka damihiisa ee yafculu ah limaa ficil baa la siiyey yadullu tusinaya calaa fakrin faan calaa fakrin ay calaa mid faantamaya qalabadiisii iyo xoog badnaanshihiisiibuu ku tusayaa wa haada alxukmu xukunkan qad budila waxa la siiyey limaa ficil baa la siiyey yadullu tusinaya calaa fakrin ay calaa halabati mufakirin ficilka nin faantamaya kalabadiisa ku tusiya yafculu baa lagu keenaa walow hadda markiisa hore yafcilu baa iskaga yimaad sabaqa waa facala sabaqa waa facala marka ayna faan uuna ku jirin yafcilu bay ku iman maxaa sabaqa lagu keeni marka faan ilayn kuma jire yasbiqu baa la odhan laakiin hadduu faan galo maxaa la odhan faan galo oo ka faanaya welibana kii qalabada yeeshay uu noqdo yasbuqu eeg asbiqu bay ahayd sida caadiga asbiqu kol hadduu faan galo maxaynuugu dhawaaqi asbiqudii asbuqu nasbiqu bay ahayd maxaynu ugu dhawaaqaynaa nasbiqudii nasbuqu tasbiqu bay ahayd maxaan ugu dhawaaqaynaa tasbiqudii tasbuqu wahaakada haddaba lima yadulu calaa fakrin ay calaa halabati mufaakirin waxaa halkaa jira lima yadulu calaa fakrin maadaamu sheekhu yidhi waxaa kutusaya wax mid faantamaya oo haalib noqday ficilka facale ee sabaqaah faacalaa laga bineeyaa marka hore faacala ayaa laga bineeyaa maxaad ugu dhawaaqi haddana facalaad ku soo celini derajada saddexaadna mudaaricii kii bediyey oo ma yafculu abaad keeni waxaad odhan saabaqanii caliyun cali baa ila beratamay saabaqanii caliyun cali baa ila beratamay fasabaqtuhu anna la beratamay oo waan ka bediyey fasabaqtuhu anna la beratamay fa ana asbuquhu fa ana asbuquhu asbuqu waa maxay anaa ka bediyey oo badintii kaga xoog batay ama fahuwa yasbuqunii isagaa iga qaalib noqday fahuwa yasbuqunii isagaa iga qaalib noqday shardi weeyi marka hore in faacala laga dhigo oo saabaqani maziid laga dhiga saabaqani haddana facala shardi wey dib loogu soo celiyo fasabaqtuhu haddana halkaa wixii ka dambeeya mudaaricii in la keeno fa ana asbuquhu ama fa anta tasbuqunii ama fahuwa yasbuqunii wahaakada saas ayaa loogu dhawaaqaya culimo faacala haddana facala haddana sidaasay noogu dhawaaqi waxay culimmadu yidhaahdeen shardi baa loo xidhayaa haddaba ficil kaste oo tartan galo yafculu laguma keeno shardi baa ku xidhan shardigu waxa weeye walaysa lahu daaci luzuuminkisaar ilcayn naxwu qala walaysa lahu yuuna u ahaanin daaci luzuuminkisaar ilcayn caynta hoos dhabankeega laazimidiisa kii u baaqayay yuuna meesha imanin daaculkasra meesha ha laga waayo daaculkasro kasraha shay daaci u ah oo u baaqa ayaa jira daaculkasraha ma taqaanaa waa imise daaculkasruhu eeg noocu yugsar ba ayaa ayaa lix ahaa noocu yugsar sow lix ma shuhratulkasruhu daaculkasra maaha inaga tuur shuuratulkasraha inaga saar oo shuuratulkasrihii bartaa inooga inagaga tuur shan baa soo hadhay shantaasay ragga qaarkood yidhaahdeen mudaacafka laftiisa naga tuur afarta soo hadhay daaculkasra aynu u qaadano qolana war mudaacafka noogu daaya bay yidhahdeen kolka haddaba hadday fadu wow noqoto sida wacada wacada sow fadu wow maaha daaculkasra hadda ku jira oo awey wacada daaculkasraheegu waa wowga fa'da degey haddaba wacada ballanta hadduu tartan galo oo laba qofi anaa kaa ballan badan anaa kaa ballan badan ay ku tartamaan ka ballanta badiya yafculu ku iman maayo waayo daaculkasra meesha yaalla ficilka yuuna daaculkasra ku jirin daaculkasruhu yayna fadu wow noqonin sida wacado oo kale hadduu xataa tartan jiro yafciludiibu iskaga imani yayna fadu ya noqonin sida yasara oo kale yuuna caynku ya noqonin sida baaca oo kale yuuna laamkuna ya noqonin sida ramaa oo kale haddii afartaa tartan lagu galo ka badiya noocun yudam lagu dhigi maayo halabatulmufaakir ma aha waayo daaculkasra ku jira de daaculkasraha ka awood badan halabatulmufaakirka yaa awood badan ma halabada mise daaculkasraha daaculkasraha ayaa awood badan sheekheenu matniga si manduuq ah oo saraaxatan ah halkaa shardi oo qura inoo sheegay oo odhanaya yuuna daaculkasra ku jirin ama caynka hoos dhabankiisa oo yafcilu ah laazimidiisa kii u baaqaya yuuna ku jirin caynka in yafcilu lagu keeno kii inoogu baaqayey waa fadoo wow noqota ama fadoo ya noqota ama caynkoo ya noqda ama laamkoo ya noqda ama mudaacafkii laazimka ahaa daaculkasraha gebi ahaan lama ogola tusaaluu keenay sheekhuyo wuxuu yidhi waa naxwu qalaa buu yidhi ficilka qalaa markaan soo qaadano qalaa markaan soo qaadano ereygan qalaa'a ah, daaculkasraa ah ku jiro waynu aragnaa waxa weeye laamkiibaa ya-ah laakiin haddana shaad buu noqdayo abaa iyo qalaa waynagii odhan jirnay shaadkay ku jiraan abaa iyo qalaa maxay ku jiraan baynu odhan jirnay abaa iyo qalaa shaadka ayay ku jiraanoo waa shaad baynu odhan jirnay laamku hadduu ya noqdo walow yafciluba yuuna ku imanine daacigaasaa wax diidaya oon ogolayn wa kan alxukmu ee xukunka ah oo cayngodida ah qad budila waxa la siiyey limaa ficil baa la siiyey yadullu tusiya calaa fakrin calaa khalabati mufaakhirin mid faantamaya khalabadii iyo xoog badnaanshihiisa walaysa lahu kiiyuuna u sugnayn daaci lusuuminkisaari lcayn caynka hoos dhabankiisa laasimidiisa wax u baaqaa naxwu qalaa qalaa iyo kala midka aba weeyi haddaba qalaa waa isnaca ama cadhada weeye isnaca ama cadhada ayaa la yidhaahdaaye kelmadda ah haddii faangalo yafculu lagu keeni maayo sidaasay ka dhigan tahay shardigaasi waa shardi itifaaqi ah oo culimmadu ay isku waafaqeen inuuna daaculkasra ku jirin ficilka khalabatulmufaakirka lagu keenayo culimo waxaa halkan beydkan kalena uu sheegayaa beydkan kale wuxuu sheegayaa daaculfatxaha ka warrama buu yidhi jaalibulfatxaha ka warrama jaalibulfatxaha daaculfatxuhu waa xuruufulxalqiga lixda ah xuruufulxalqiga saw lama lama garanayo akhi haaka cilman xaazahu gayru khaasirin waa lixda xarafe lixdaa kelmadood ugu hor horeeya akhi waa ada akhi haaka waa hada akhi haaka cilman waa caynka cilman ku jira akhi haaka cilman xaazahu waa xada xaazahu ku jirta akhi haaka cilman xaazahu ayru khaasirin waa ayru qaynka ku jira waa khaasirin khada ku jirta lixdaa xaraf ayaa xurufulxalqi loo yaqaanaa akhi haaka cilman xaazahu xaazahu hayru khaasirin lixdaa xaraf ee xurufulxalqiga ihi lixdu yayna caynka degin lixduna yayna laamka degin hadday lixdaasi caynka degaan waa lix haddana isla lixdaasi hadday laamka degaan waa lix kale labiyo tobankaasi ama lixdaasi waa jaalibulfatxa la yidhah jaalibulfatxo waa noocun yuftax ama yafcalu nooca ficilka ka dhiga wey yafcalu iminka dahaba xarfulxalqi baa ku jira halkuu kaga jiraa dahaba dahaba halkuu kaga jiraa xarafka ku jiraana waa maxay hasow maaha maxaan idhaahdaa dahab markaan mudaaricaynayo ma baan idhaha mise yadhibu mise yadhabu maxaan idhaahdaa yadhabu yafcalu baan ka dhigaya haddaba daaculfatxuhu miduu ku jiro ama jaalibulfatxuhu miduu ku jiro hadday kalaba gasho ka warrama yadhabu hadda yafcalu baa lagu keeni doonaayo waa cashir soo socda maynaan gaadhin weli kaa yadhabu ku imanaya haddii haddana kalaba ay gasho yadhabudii ma yadhubu baa loo bedeli oo kalabada xoog badnaan mise jaalibkan jaalibulfadxaha xoog badnaan oo yadhabudii baa lagu dayey maxaynu ka yeelnaa kaana mas'aladani waa mas'ale khilaafiyaho kisaa'i iyo jumhuurta ayaa isku qabsaday kisaa'i iyo jumhuurta ayaa isku qabsaday kisaa'i wuxuu leeyahay jaalibka ayaa xoog badnaan oo yadhabudii unbaa lagu dayni yadhabudii ayaa lagu dayni hadduu faangalo dahaba yafculu lagu keeni maayo khalabatulmufaakirku noocun yudam ka dhigan mayso laakiin noocu yuftixii uu ahaan jiray baa lagu dayin oo waxa xoog badnaanaya buu yidhi waxaa xoog badnaanaya jaalibulfadxaha saasuu kisaa-i qaatay jumhuurtuna waxay yidhaahdeen iyagoo diidan oo madhabkiisaa khilaafaya jumhuurtuna waxay yidhaahdeen khalabadaa xoog badan oo maxaa la odhan haddaa tegidda tartan lagu galo laba qof hadday tegid ku tartamaan anaa tegid badan iyo anaa tegid badan haddii lagu tartamo adhabu odhan mayside adhubu baad odhan cinda aljumhuur adhubu ayaad odhan kolka jumhuurtu shardi bay kana ka dhigeen sow mayna soo odhan daaculkasra yuuna kelmadda ku gelin lagu tartamayo kelmadda markuu tartangelayo daaculkasre lama ogolabay ayaynu soo nidhi oo masladaas itifaaqi bay ahayd waa oo kale iyo wixii lamidkaa waynagii soo qaadanay jumhuurtu waxay ku dareen sidoo kale jaalibulfatxan ayuuna gelin oo waxay leeyihin daaculfatxa iyo daaculkasru waa isku midun kol haddii daaculkasri iyo itifaaqi aan ka soo dhignay dee daacu daaculfatxahana aynu kaa haleeshiino maxaa laynaga daalinayaa bay jumhuurtu yidhaahdeen kisaaine wuxuu leeyahay war mai e ayaa xoog badan oo qalabada ka xoog badan masaladan kolkaa aynu ka waa beydkantuu kaga hadlayo wafatxu ma maadaasi xaraf bay ku dhacaysaa maadaasi kelmad bay ku dhacaysaa kelmad wa fatxu ma kelmad fadxinteed xarfu xalqin xarfu xalqi hayru awalihi awalkiisa hayrkii uu ahaaday qad xasala wuu xasilay fatxahaasi marwiyan kiiyoo laga warinayo can ilkisaa'iyi kisaa'i kiiyoo laga warinayo fii kan dhexdiisa ayuu ku xasilay annawci ee nooca ah noocan fii daakan annawci ee nooca talow ismu ishaarahan fiida nawci waa noocee fiidaa kan buu kan kee looga jeedaa kan ama noocan buu ku xasilay buu ina yidhiye noocan yaa looga jeedaa oo noocanow maxaa tahay fiida nawci maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa khalabatulmufaakhirka ficilkii khalabatulmufaakhirka uu ku jiray haddii ay intaa u dheeraato buu ku yihi inuu daaculfadxa galo daaculfadxaha xoog badnaaniyo waa la yska nasbini wafatxu maa xaraf fadxintii ama wafatxu maa kelmad fadxinteed xarfu xalqin xarfu xalqi uu ahaaday hayru awalihi awelka kayrkii xarfulxalqi kelmadda hadduu meelan awelka ahayn ka galo awelku saw fada maaha fada lama ogola fada waxba xarfulxalqiguma sameeyo fada lama ogola waa ayru awalihi waa inuu halkee galo xarfulxalqigu haddaba waa inuu xarfulxalqigu caynka galo ama laamka galo xarfulxalqigu imisuu ahaa lix lixdiiyo lixduba caynka gashay iyo lixdiiyo lixduba laamka gashay imisay isku noqonaysaa markaa labiyo toban bay isku noqon wa fatxu maa kelmad fadxinteed xarfu xalqin xarfu xalqi uu ahaaday hayru awalihi awalka kayrkii oo caynka ah ama laamka ah qad xasala wuu xasilay huwa oo fadxihii ihi fadxahaasi wuu xasilay marwiyankiioo laga warinayo canilkisaa'iyi kisaa'ikiioo laga warinayo fii daa kam dhexdiisuu ku xasilay annawci ee nooca ah, noocan buu ku xasilay kisaa'i muxuu deliishaday hadaba hala fadxiyo buu yidhi kisaa'i wuxuu deliishaday uu yidhi manquul baan hayaa oo carab ayaan kasoo naqliyey manquul manquul baan hayaa aawy maxaad carab laga maqlay ba la yidhi waxaa la maqlay caraboo leh shaacaranaa fashacartuhu fa ana ashcaruhu ashcaaru caynkii baa la fadxiyey waa tartankii hadda shaacaranaa gabay buu nala tiriyey ama waanu isku gabaynay shaacarana wuu noo gebiyey fashacartuhu ana waanu gebiyey ana ashcaruhu anaa ka shicir badnaaday ashcaruhu saas carab waa laga maqlay oo waa kelmad marwiya oo carab laga hayo jumhuurtu maxay lahaayeen halkaa faana ashcaruhu uu yihi faana ashcuruhu bay jumhuurtu doonayeen kolkaa haddaba jumhuurey anuu naqli baan hayaa oo carab wixii laga soo naqliye daliilka ahaa baan hayaa dee maxaad kolkaa kayga u garab maraysiin waxaa kaloo la maqlay saaracanaa uunala ladgantamay waanu isladladegnay fasaractuhu ana waan la ladgantamay fa ana asracuhu anaa ka ladgin badnaaday asracuhu wuxuu leeyahay kisaa-i war culimada jumhuurta naqli baan hayaaye keena naqli buu yidhi keena naqli waxay yidhaahdeen daliil baanu haynaa daliil caqliya baanu haynaa oo waxa weeyaan daaculkasruhu kol haddii uu qalabada ka xoog badnaaday dee daaculfatxuhuna sidoo kale ha badnaado daacigu daacigoo kale weeyaan bay addaaci ka daaci bay yidhaahdeen war daacigu daacigoo kale weeyi halkuu daaculfadxuhu u dhimanaya daaculkasrahaba waa loo ogolaaday inuu qalabada ka baawar isna waa in la ogolaado inuu ka baawar bay yidhahdeen addaaci ka daaci waa daliil caqliya baanu haynaa oo looga qiyaasanayo labada daaci la iskaga qiyaasayo wuxuu ugu jawaabay almacquul cinda almanquul ayru maqbuul wuxuu hi culimoy shaygu hadduu macquul yaho caqligeluu yahay laakiin shay manquul alla hayo oo lasoo naqliyey dee maqbuul noqon maayo waa la tuuraya almacquul cinda almanquul kayru maqbuul buu yidhi adeer laydinkama aqbalayo hamoodina macquulkiinii marka manquul lahayo in la aqbalayo hamoodina buu yidhi bartaa inagaga tuura halkaa ayuu jumhuurtii la maray jumhuurta laftoodu waxay yidhaahdeen macquulunaa fii marad manquul bay idhaahdeen war annaga macquulka yagu caqli qura maahe waa mid sida manquulka ushaqaynaya bay idhahdeen bal nala eeg anaga laftarka yaga kaayaga la eeg nala eeg bay sida manquulka ayuu ushaqaynaya kaayagu kolka manquulka kama laalaado inaan daaciga daaciga uga qiyaasano ha ka yaabin bay in wax dacfihi uu ku jiro wafatxu maa kii fadxintii ama kelmad fadxinteed xarfu xalqin xarfu xalqi uu ahaaday hayru awalihi awalkiisa hayrkii uu ahaaday qad xasala wuu xasilay fadxahaasi marwiyan kiiyoo laga warinayo can ilkisaa'iyi kisaa'i kiiyoo laga warinayo fii daakan dhexdiisa ayuu ku xasilay annawci ee nooca ah war halkaana noo ogaada shardigaasina waa shardi khilaafiya sheekheenna laamiyaha qoray ma jumhuurtu la socdaa talow mise kisaa buu la socdaa labada hadal ama labada madhab ee mas'alada ku jira midna manduuqbuu ka dhigay midna mafhuumbuu u qaatay mid matniguu ku caddeeyey midna ma caddaynin yuu caddeeyey ma madhab alkisaa-i buu caddeeyey mise madhab jumhuur buu caddeeyey madhabulkisaa-i buu caddeeyey kolka waxaad arkaysaa inuu sheekheena laftiisu uu aya la socdo madhab alkisaa buu barbar taagan yahay ama isaga ayuu garab siinayaa jumhuurtii iyo kisaaine masaladaasaasay iskugu qabteen halkaa waxaa inoogu dhammaaday noocun yudam shantiisii qaybood afar ka mida afar ka midaan dhammaynay mudaacaf mucadaa waynu haynaa facaloo muctalulcayni bilwaawiyana waynu haynaa facaloo muctalulaami bilwaawiyana waynu haynaa halabatulmufaakhirka ka faantamayey haalib noqdayna waynu haynaa afar baynu haynaa maxaa inoo dhiman markaa maxaa inoo dhiman shuhratu dama inoo dhiman shuhratu damo haddaba culima shuhratu damuhu xagga dambe ayuu iska marsaday shuhratu damihii iyo shuhratulkasrihiiba xagga dambe ayuu marsaday wuxuu doonayaa halkan inuu inoo sheego noocun yuftax inuu galo noocun yuftax noocii yafcalu ku iman jiray ayuu doonayaa inuu galo beydkan hadda shardi ahaan uu u sheegeen macnaynaynayna waa isku xidhe oo khalabatulmufakhirkana wuu la socdaa noocu yuftaxna wuu la socdaa beytkaasi labada labada cashirba uu ku jiraa dhinac khalabatulmufakhirku la socdaayo waa shardi laysku haysto dhinacna xarfulxalqigu inuu fadxinayo ayaan ka garanaynaa wafatxu ma xarfu xalqin markuu yihi xarfu xalqigu inuu fadxiyo inuu fadxo samaynayo hayru awalihi markuu yahay awelka hayrkii markuu yahay fadxu samaynaya waxaa la yidhaahdaa noocun yuftax mabaadi iyo maqaasid buu leeyahay baa la yidhahdaa mabaadi iyo maqaasid ama muqadimo iyo maqsuud buu leeyahay muqadimadiisu waa afar qodob beydkan hore ean hadda macnaynaynay baa qoraya muqadimada baabka noocun yuftax afar qodob waa waa waxaa inoo qoraya beydkan beydkan koobaad baa qoraya wafatxu maa xarfu xalqin hayru awalihi can ilkisaa'iyi fi da nawci qad qad xasala ko horta xarfulxalqigu xukun buu sameeyaaye xukunkiisu waa maxay xarfulxalqigu caynka miyuu godaa mise wuu kor dhigaa mise wuu hoos dhigaa may may may jumhuurta oo dhan baan rabnaa may jumhuurta iyo kisaayita o dhan ma rabne wax oo dhan ba waa itifaaqiba itifaaqi xarfulxalqigu muxuu sameeyaa sidiisaba itifaaqi markaynu eegeyno xarfulxalqi ma fatxu sameeyaayo yafcalubuu ka dhigaa ereyga mise kasru sameeyaayo yafcilu buu ka dhigaayo nooc yugsar baan ku darsanaa mise damuu sameeyaayo yafculu buu ka dhigaa mise dulwajayn buu ereyga ka dhiga muxuu sameeyaa ya xarfulxalqigu sidiisaba fatxuu horta sameeyaa qodobkaa ogaada xukunka xarfulxalqigu waa fatxo yafcalu buu ereyga ka dhigaa yafcalu waxaa lagu ogaaday beytka sawka yidhi wafatxu ma fatxu wa damu inama odhan wa kasruna inama odhan wa fatxu buu yidhi fatxu fatxu xarfulxalqigu fatxuu sameeyaa mayla socoteen xarfulxalqiga inuu xukun ahaan maxay sameeyey fatxo xukunkiisii waa fatxo cadadkiisii baa laynaga rabaa haddana xarfu xalqin buu yidhi xarfulxalqi xarfulxalqigaa cadadkiisu waa maxay waa hamsun haaun waa li xaraf waa hamsun haaun waa caynun khaaun waa haynun xaaun ama xaaun haynun lixdaa xaraf baa xuruufulxalqi la yidhaha hamsun haaun akhi haaka cilman xaazah caynun xaaun haynun khaaun akhi haaka cilman xaazahu hayru khaasirin lixdaa xaraf baa xuruufulxalqiga ah cadadu xuruufilxalqi sheeg haddii lagu yidhaah waxaad odhanaysaa xuruufulxalqigu waa lix lixdiina waynu haynaa mayla socotiin hadda xukun ahaan waa fatxo cadad ahaanna waa lix makaan ahaan baa laynaga rabaa makaan ahaan makaanka xarfulxalqigu mafada mise waa caynka mise waa laamka makaanka xarfulxalqigu halkee waar balu fiirsada xarfulxalqigu markuu fadxo samaynayo markuu halkee ku jiro waa cayna malaam dhaha cayna malaam fadun baan la ogolayn maxaan xarfulxalqigu markuu halkee ku jiro buu fadxo samaynaya cayn e amalaam oo halkeen ka qaadanay cayn amalaam fadaan la ogolayn wuxuu ihi hayru awalihi hayru awalihi buu ku yidhi waa inuu yahay hayrulawal awelku waa fadi iyo awelka dee hayrkii ha noqdo hayrulawelku muna cayn iyo laam ahayn xarfulxalqigu hadduu cayn dego iyo hadduu laam dego xukun ahaan markaa fadxu samaynaya imise qodob baan hadda marayna waa xukunkiisiiyo fadxo ah waa cadadkiisiiyo lix ah waa makaankiisiiyo cayn iyo laama ah. makaanka xurufulxalqigu waa halkee waa cayn iyo laam mas'alada ugu dambaysee beydkan ku sheegani xurufulxalqigu hadduu qalabo galo khilaaf baa ku jira halkuu khilaafkaa ku ishaaray waa alkhilaaf idaa xasala xarfu lxalqi fii halabati mufaakir khilaaf baa ku jira haddii xarfulxalqi iyo halaba ay kulmaan halkee buu ku ishaaray can ilkisaa-iyi fii the nawci qad xasalaa haddii khalaba iyo xarfulxalqi ay galaan khilaaf baa jira kisaa-i wuxuu yidhi xarfulxalqiga awood badan jumhuurtuna waxay yidhaahdeen mey khalabada awood badan afar qodob ma iga haysaa haddii xarufulxalqigani uuna haddaba khalabo gelin waa itifaaq iyo inuu fadxo keenayo halabo hadduuna gelin waa maxay baynu nidhi itifaaq mayga haysiin beydkaa afarta qodob ee ku sheegan wa fadxu maa kelmad fadxinteed xarfu xalqin xarfu xalqi oo ahaaday hayru awalihi awelka hayrkii qad xasala wuu xasilay fadxahaasi marwiyan kiiyoo laga warinayo can ilkisaa'iyi kisaa'i kiiyoo laga warinayo fii daakan dhexdiisa ayuu ku xasilay annawci ee nooca ah beydkaa haddaba haddaynu isnidhaahno beydkaa haddaynu isnidhaa icraabkiisa fadxigu waa mubtade maaduna waa mudaafun ilayhi xarfu xalqin waa khabar soo qadimay hayru awalihina waa mubtade ta'akhuray jumladaasi waa siladii maada qad xasala waa ficil maadi faacilku waa huwa jumlada qad xasalihi khabar waxay u tahay fadxiga maagdii hore canilkisaa-iyi wuxuu ku tacaluqayaa marwiyan meesha ka maqan fiida nawci wuxuu ku tacaluqayaa jaariya majruurkuna xagga dambe ee xasalaa ah ayuu ku tacaluqayaa inkastay mas'ale laysku haysta tahay oo af carabiga aan la ogolayn kelmadda qad ah waxa ka dambeeya inuu ku tacaluqo jaar iyo majhuul ka horeeya ama waxa ka dambeeya inuu ku camal falo wax ka horeeya lama ogolo waa si sida nuxaadu ay qabaan saasuu madhabku ahaa sheekheenna waxaan ugu cudurdaaraynaa waa gabay oo gabaygaa keensaday fiida nawcida inuu soo qadimo oo xasalo u ka soo qadimo haddii kale dee lama ogolaadeen halkaa waxaa culima inagaga dhammaaday noocun yudam afar qayboodoo ka koobnaa في غير هذا لدى الحقل فاضحا أشيع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يشر بكاسرة أو ضمنك يابغي وما صرفت من دخلا labadan bayd waxaynu gaar ugu soo socnay macalgabaygooga ayuu kugu ceshanay waxa weeye waa cashirkii noocun yuftax dee waa cashir ka duwan oo inuu kaa hore halkaa ku joogsaday ahayd waa cashir ka duwan oo dib inoogu bilaabanaya wey waa noocun yuftax haddaba culima noocun yuftax culima waa lix waa labiyo toban erey ayaa la odhanaya waa noocun yuftax labiyo toban meelood eeg hadda labiyo tobankaba aan ku xasuusiyo hamsuhu hadduu caynka galo ama laamka galo iminka ra'aa ra'aa hamsaa ku jira halkuu kaga jiraa ra'aa hamsuhu ama sa'ala sa'ala hamsuhu halkuu kaga jiraa sa'ala markaan idhaa sa'ala caynka saw ma aha noocun yuftax ka dhig adaba yafcalu ku keen ilain kalaba maaho waa mutafaq ba markaasi sa'ala maxaan ku mudaaricay ma yas'ilu baan odhan yas'ilu yas'ilu waa yafcilu iyo maya ma yas'ulu baan odhan yas'ulu yas'uluna waa yafculu iyo maya sa'ala maxaan idhaa yas'alu waa wasankee yas'alu haddaba yas'alu waa yafcalu hadii lagu yidhaa ah, maxaa yafcalu ka dhigay ereygan maxaad ku jawaabi jawaabtu waa maxay xarfulxalqiga hamsahan caynka galay ayaa waajibiyey in ereyga yafcalu laga dhigo yas'alu yas'alu hadduu hamsuhu sidoo kale laamka galana waa saasuun hamse laam galayna waa la xeeruun hamse laam galay maxaynu usoo qaadanaa culimo hamse laam galay qaraa maxaan idhaha qaraa wuu akriyey qaraa wuu akriyey maxaan idhaahdaa yaqra'u hamsiimuna laba meelood gelin haduna laba meeloodun bay gelaysaa xadu laba meelood bay gelaysaa caynku laba meelood buu gelayaa khadu laba meelood bay gelaysaa aynku laba meelood buu gelayaa cayn iyo laan buu gelayaa wuxuu ihi sheekhu fii ayri haada ashicda ayaa marka hore koobaad lasoo qaadan ashi ashicni yahow faafi atxan atxo faafi waa fii gayri haadaa kan gayrkii dhexdiisa ku faafi ladal xalqiyi xalqiga agtiisana ku faafi bilitifaaqi iswaafaq ugu faafi ka aatin ka imanaya oo kaleba weeye oo siiqa la dhalaaliyey min sa'ala sa'alo laga dhalaaliyey ka ka imanaya oo kaleba weeye oo siiqa la dhalaaliyey min sa'ala sa'alo laga dhalaaliyey sa'alo ka laga keenayo oo kaleba weeyaan wuxuu sheekhu ina yidhi niyow fadxo faafi oo yafcalu ku keen fii hayri haada fii hayri haadaada maxaa looga jeedaa fii hayri haada waa kalabada kayrkeed markuu xurufulxalqigu ku dhex jiro kalabada isagu maaha bilitifaaq kalabadu waa mas'ale khilaafiya hadduu xarfulxalqi iyo kalaba kulmaan waa mas'ale khilaafiya laakiin haddii xarfulxalqi iyo kalaba ayna kulmin labadaasi haddayna kulmin maxaynu odhanaynaa xarfulxalqi iyo kalaba haddayna kulmin waa itifaaq oo xarfulxalqi kalaba ayna meesha oolin ashicfaafi fatxan fatxo faafi yafcalu ku keen fii kayri haadaa kan kayrkii dhexdiisa fatxaha ku faafi ladal xalqiyi xalqiga agtiisa ku faafi ladal xalqiyi xalqiga agtiisa ku faafi waa ka xalqiga u saaxiibka ah wey ereygan ladalxalqiyi waa ladalxalqiyi xalqiga agtiisa haddii lidilxalqiyi aynu nidhaana way banaan tahay lidilxalqiyi xarfulxalqiga ka u saaxiibka ah lidilxalqiyi xarfulxalqiga ka u saaxiibka ah bilitifaaqin iswaafaq ugu faafi bilitifaaqi iswaafaq ugu faafi yaa isku waafaqay fadxaha yafcalu yaa isku waafaqay jumhuurtii iyo kisaa'i baa isku waafaqsan eeg jumhuurti iyo kisaa-i halabadunbay isku khilaafsanaayeen hadday khalaba meesha ka baxdo xarfulxalqigu inuu yafcalu uu fadxo keenayo waa laysku waafaqsanya waa bilitifaaq tusaalaynu u baahannahay haddaba noocun yuftaxi kaaatin ka imanaya oo kaleba weeyi oo siiqa laga dhalaaliyey min saala saala laga dhalaaliyey saala ka ka imanaya ereyga aatina waa mid imanaya laakiin mudaaricna waa loo yaqaanaa ka aatin kaleba weeyi mudaarica oo siiqa la dhalaaliyey min saala saala laga dhalaaliyey mudaarica saala laga keenay oo kaleba weeyaan buu ku yidhi kaatin siiqa min saala halkaa haddaba culima aynu marayno ama se aan haynaba kaatin siiqa min saala saala maxaan ku keenaa mudaariciga yasalu yasalu yasalu baan ku keenaya yasalu saala yasalu hadaba culima waxaa jira sideed shardi baa loo shardiyaa baabkan waxbaynu iska soo yar qaad qaadaniye waxaa la yidhaha shuruud caam ah iyo shuruud khaas ah ayaa horta la shardiyaya shuruud caam ah iyo shuruud khaas ah caamka waxaa looga jeedaa shardi caynka iyo laamkaba loo shardiyayo xarfulxalqigu ama caynka ha ama laamka ha shuruud baa lagu xidhaya oo waa shuruud caam ah iyagu xarfulxalqigu ama cayn ha yaalo ama laam ha yaalo cayn iyo laamkuu dooni ha yaalee eh, waxaynu tilmaanay in xurufulxalqiga shuruud caamihi ay jirto kow mudaacaf mucadde ayuuna noqonin ereygan xurufulxalqiga wataa cayn iyo laamba waxaa loo shardiyayaa anlaa yakuuna mudaacafan mucadda mudaacaf mucadda ayuuna noqonin hadduu mudaacaf mucaddaa noqdo mudaacafka mucadaha ah xeerkiisii baa la marin xeerkii mudaacafka mucaduhu uu lahaan jiray ayaa culima la marinaya mudaacafka mucadaha xeer buu lahaa saw maaha xeerkii uu lahaabaa la marin shardiga lab oo daca iminka daca daca xarfulxalqi baa caynka iyo laamka kaga jira yadacu la odhan maayo markaad mudaaricaynayso yadacu yaducu baa la odhan yaducu yafculu fadalika aladii ya yaducu lyatiima yaducu yadacu maaha waa yaducu haddaba daca markaynu keenayno ereyga dacaa yaducu baynu ku keeni mudaacaf mucadaa shardiga labaad yuuna noqonin mudaacaf laazim ah mudaacaf laazim ana lama ogolo inuu noqdo hadduu mudaacaf laazim a yahay mudaacafka laazimka ah xeerkiisiibuu ku imani hadduu shaad yahay wuu shaadoobi haddii uu yahay qiyaasna qiyaaskiisiibuu ku imani mudaacafka laazimka ah oo maala markaan axa idhaa axa wuu hargebay sow maynaan lahayn cashirkeenii shalay toole waa kii shaadka inoogu imanayey ee shalay uun aynu soo maraynay ama kaca oo kale kaca wuu fulayoobay markaynu lahayn kaca waa kii mudaacafka laazimkaa inu ahaa yuuna mudaacaf laazima noqonin waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa walam yushar bikasratin shuhratulkasra yayna gelin shuhratulkasro lama ogola culimo shuhratulkasro yayna gelin waa shardiga saddexaad hadday shuhratulkasra gasho dee baa laga dhigay sida rajaca oo kale rajaca hadda rajaca xarfulalqi baa ku jira halkuuna kaga jiraa rajaca xarfulalqi baa ku jira halkuu kaga jira laamka sow maaha yarjicu lagu keeni ama baqaa oo kaleba dee baqaa ereyga baqaaa aynkani xuruufulxalqi buu ahaayo yafcalu buu ka dhigi jiray muxuu ka dhigi jiray yafcalu horta baqaa laamka u dambeeya mahaysa laamka xagga dambe ku jira waa ya yafcilu bay ka dhigaysay baqaada ya-du markay degto shardi baynu usoo xidhno alaa yakuna xalqiya alcayn baynu soo nidhi sida sacaa iyo baqaa iyo baqaa qaynkani waa xarfulxalqiyo ya-diibuu ka awood batayoo yafcalu iga dhiga buu yabqaa in lagu keenu doonay qaynkiina waxaa kasii awood batay shuhratulkasra oo yabqii baa lagu keenay bal inta shay ee iska xoog badatay eeg baqaa markaaad eegto asalku baqaya buu baqaya baqaya ayuu asalku ahaa ya waxay doonaysaa in ereyga yabqii laga dhigo sidii ramaa yarmii oo kale yadaa waxaa ka awood batay ayinka xarfulxalqiga ee caynka degey aynkaasi yadiibuu ka awood batoo yabqaa iga dhiga buu yidhi aynkiina waxaa kasii awood batay shuhratulkasradii shuhratulkasradii waxay tii yabii iga dhiga yabiibaa dee lagu arkay markaa alxamdu lilaahi laa abqii bihi bedelan kitaabkeenna bilowgiisii baan kusoo marnay alxamdu lilaahi laa bihi bedelan walam yushar bikasratin waa ka yabqii oo kale shuhratulkasru ama rajaca yarjicu oo kale o damin shuuratu daman ayuuna noqonin shuuratu daman waa dakala oo kale dakala sow xarfulxalqi kuma jiro dakala xarfulxalqi ma ku jiraa ha wuu ku jiraa xarfulxalqi halkeebuu kaga jiraa xarfulxalqigu caynkuu kaga jiraa in yadkhalu la yidhaha bay ahayd oo dee caynko hadaa la fadxiyo yadkhalu xarfulxalqi lagu fadxin jiray shuuratu dama ka awood badatay oo yafculu baa lagu keenay yadkhulua yadkhulu baa lagu keenay yafculua yadkhulu saasaa lagu keenay culima haddaba halkaa waxaanayna afar shardi labada mudaacaf iyo waxaynu diidnay iyo labada shuhuro ayaynu diidnay afartaa midna lama ogola waxaa kalood ogaataa shuruud iska khaasa baa jirte oo waxna caynka ay khaas ku yihiin waxna laamka ay khaas ku yihiin xarfulxalqigu hadduu caynka galo caynka hadduu xarfulxalqi caynka galo laba shardi oo gooniya baa jira yuuna fa'da wow ka gelin waa oo kale hadduu yahay waa cadda xarfulxalqi ma ku jiraa waa halkuu kaga jiraa waa cadda xarfulxalqigu caynta caynkaasi saw yafcalu in laga dhiga ma rabo fadana wow ma ka galay fadii maxaa ka galay wow baa fadii ka galay shard haddaba wowgaa xoog badanaya xarfulxalqigu markuu caynka yaalo alaa yakuuna alficlu muctala faai bilwaawi hadduu muctala faai bilwaawi noqdo caynku waxba samayn maayo yafcalu ka dhigi maaye wowgaa awood badnaanayo yafcilu baa laga dhigi waa cadday mudaarice markaa ma yowcadu baan idhaha mise ycidu yacidu baan odhanayaa wajaba yajibu baabkeygii buu ku imanaya maxaynu nihi xarfuxalqiga caynkii degey maxaa loo shardiya alaa yakuna alficlu muctala alfaai bilwaaw alaa yakuna alficlu muctala alfaai bilwaaw ko waxaa kaloo la shardiyaa xarfulxalqigu markuu caynka dego alaa yakuna alficlu muctala laami bilwaaw yuuna muctala laami bilwaawna noqonin muctala laami bilwaawna yuuna noqonin tusaalu waa ah maxay muctala laami bilwaaw waa dacaa oo kale dacaa daa sow xarfulxalqi kuma jiro daa horta xarfulxalqi ma ku jiraa halkuu kaga jiraa daa xarfulxalqigu cayntuu kaga jira cayntiiba cayna sow ma aha caynkaas yafcalu in laga dhiguu doonayey laakiin laamkiibaa wow noqday wowga laamka noqda facalo muctalulaami bilwaawi mayna yafculu iyaduna e, ahaanayn sidii e, de dacaa yadcuu aan kusoo dhiganay wowgaasaa cayn xarfulxalqiga ka xoog badnaanaya culima imisaynu halkaa ku marnay maxaynu nidhi halkaa markaan maraynay ficilku hadduu xarfulxalqigu uu halkee dega baynu nidhi caynka hadduu xarfulxalqi dego waxaa la shardiya ficilku maxay noqonin muctalulfaai bilwaawi maxay kale yuuna noqonin baynu nidhi muctalulaami bilwaawina yuuna noqonin baynu nidhi haakada waad ila socotiin baan umalaynaya culimo haddaba muctalmuctalul ah, hadduu xarfulxalqigu laamka dego oo xarfulxalqi laam degay haddaynu aragno isagana sidaasoo kalea shuruud loo shardiyaa shuruud baa loo shardiyaa laba laba shardi baa muhiima hadduu xarfulxalqigu laamka dego waxa shardiya yuuna ficilku muctalulcayni i noqonin muctalulcayni bilyaai yuuna noqonin baaca ka waran baaca sow xarfulxalqi baaca kuma jiro halkeebuu baaca xarfulxalqigu kaga jiraa laamka dheh laamka sow kuma jiro hadaba caynkaasi wuxuu doonaya yafcalu in lagu keena yabaacu oo kale ah laakiin nasiibka caynkii baa ya noqday baaca waa muctalo cayni bilyaa bayaaca yadaasi waxay doonaysaa in yafcilu laga dhigo noocun yugsar buu inoogu soo jiray dee ka awood badnaanaysa xarfulxalqiga yabiicu yabiicu yabaacu maha yabiicu xarfulxalqiga laamka degay waxaa la shardiya yuuna ficilku muctalulcayni bilyaai noqonin culimo waxaa kaloo od eegtiin ama ogaatiin shardi kale ayaa meesha yaala oo odhanaya xarfulxalqigu markuu laamka dego waxaa la shardiyaa ficilku yuuna noqonin muctalulcayni bilwaawi muctalulcayni bilwaawi hadduu muctalulcayni bilwaawi noqdo wowgaasaa yafculu ka dhiganayo oo ka awood badnaanaya xarfulxalqigii sida faaxa udgoon buu noqday faaxa faaxa eeg xarfulxalqibaa caynka laamka kaga jira laakiin caynkiibaa wow wowgaasaa xoog badan faaxa udgoon buu noqday maxaan ku keenaa markaan doonay inaan yafuuxu udgoon buu noqonayaa fooxu halkuu ka yimid weeye afartaa shardi waa khaas afar khaasa iyo afar caamaynu ka dhignay shuruuddii sideed shardi buu yeeshay sideed shardi buu yeeshay afar waa caam afarna waa khaas wuxuu yihi sheekhu ashic faafi fatxan fatxo faafi fii gayri haadaa kan kayrkii dhexdiisa ku faafi lada lxalqiyi xalqiga agtiisana ku faafi bilitifaaqi iswaafaq ugu faafi kaatin ka imanaya oo kaleba weeyi oo siiqa la dhalaaliyey min sa'ala sa'ala laga dhalaaliyey sa'ala yas'alu baad odhan in lam yudaacaf haddaan la mudaacafayn in lam yudaacaf haddaan la mudaacafayn waa labadii mudaacaf walam yushar an la shuhraynin bikasratin kasre aan lagu shuhraynin shuhratulkasru waa boqol iyo toddobaatan kelmadood boqol iyo aan qoray oo sarfiga ah waxaa ku qoran boqol iyo toddobaatanka kelmadoodba way ku qoran yihiin boqol iyo toddobaatan kelmadood baa shuhratulkasre loo yaqaanaa o damin damo lagu shuhraynin shuhratu damo shuhratu damadu waa laba iyo soddon kelmadood ka yabkii oo kaleba weeyi ereyga yabkii ah shuhratulkasrii buu tusaale u yahay yabkii waa baqaa yabkii iyo wamaa kasarafta aad ka sarbixisay ama aad ka dhalaalisay min dakla ficilka dakla kaad ka dhalaalisay dakla maxaynu ku keenaa yadkulu suuratu damih isna tusaale u yahay in allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa macnaha nin yar isa soo raacinayna macnaha aan kusoo yar celino ardayda uu ku adag yahay si ay u eegaan wa haadaa kan alxukmu ee xukunka ah qad budila waxa la siiyey limaa ficil baa la siiyey yadulu tusinaya calىa fakrin calىa halabati mufaakhirin mid faantamaya oo gaalib noqday walaysa kii yuuna lahu isaga u sugnayn daacii luzuumin kisaari lcayn caynta hoos dhabankeega luzuumkeega wax inoogu baaqaa naxwu qalaa wuu cadhooday oo kaleba weeyaane wa fatxu maa kelmad fadxinteed xarfu xarin xarfu xalqin xarfu xalqi uu ahaaday hayru awalihi awalkiisa kayrkii qad xasala wuu xasilay fadxahaasi marwiyan kiiyoo laga warinayo can ilkisaa'iyi kisaaikii oo laga warinayo fii daa kan dhexdiisuuna ku xasilay annawci ee nooca ah ashic faafi fatxan fatxo faafi fii gayri haadaa kan gayrkii dhexdiisa ku faafi ladal xalqiyi xalqiga agtiisana ku faafi bilitifaaqi iswaafaq ugu faafi kaaatin mudaaricoo kaleba weeye mudaarica oo siiqa la dhalaaliyey min sa'ala sa'ala xaggeega laga dhalaaliyey in lam yudaacaf haddaan mudaacaf laga dhigin oo walam yushar aan la shuhuraynin bikasratin kasre aan lagu shuhuraynin ow damin amase damaba aan lagu shuhuraynin ka yabgii wuu dalbayaa oo kale weeyi ama wuu dulmayaa iyo wamaa sarafta kaad ka sarbixisay min dakala dakala kaad ka sarfixisay oo yadkhulu baad odhanaysaa insha allahu tacala halkaa inoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam